ku naafica qofka muslimka ahi inuu noqdo qof waxtara waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas-uuliyaddiisa iyo inta uu awoodo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas xadiidkaasi sheekh alalbaani xasan ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto yacni dadku ay kusoo talagalaan ama waa mid dadka soo duma soo dhaweeya isna la soo dhaweeyo dadka barh baa haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshuu joogo qofka muminka ah nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn dabeetna nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam wakhayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa u khayr badan kow nafciga badan kow waxtar badan dadka waxa u khayr badan kow waxtar badan ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dib dibqalooc qaniinay markii dib dibqaloocu qaniinay ayaa ninyimo wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo anaga qoladayadu waxbaanu tufnaaye dadkan dib dibqalooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akriyaa bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akridaa muxuu yihi wixii buu sheegay dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal ciddii awooda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyay calayh salaatu wasalaam ha taro xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimiyo wuxuu ku yidhi ya rasuul allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah dadka yo alla u jecel yahay acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan xasan ligayri uu sheekh alalbaani ku sheegayo wuxuu nabigu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam suruurun tadkhiluha calaa muslim qof muslima aada farxad geliso ka farxisid takshif canhu kurba dhib haysato aada ka faydid aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyo aada ka bixisid aw tatruda canhu juucan ama gaajo aad ka quudisid wala an amshiya maca akhin fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada lmasjidi shahra wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bilku ictikaafo waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam qof mu qof muslima ah, baahidiisa inaan gudo waman kadama gaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa malaa allahu qalbahu yowma alqiyaamati ridaa qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto aar guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiyaa qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaana wa tacaala gomadiisa suga saddexdan xadiis een akhriyey alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaan sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtaro noqdo waxay sheegayaan acmaasha alla u jecel yahay inay tahay dadka ku ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka waramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyadiiyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu usoo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo mar bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxdaa uu ka lumo waxaa lasoo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhiro wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimkaa ah laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weyn ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri in alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yihi waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga hela iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo isfaraan iyo wixii dhib xaqaa kasoo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusr ilahay baa ku dhaartay subxaana wa tacaala hadaba waxaan leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badani intay iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahda waxa qabtaan ummaddaasi ma horumarto matalan nebi maxamed markuu joogay calayhi salaatu wasalaam saxaabu diin u sheegay miyay iska fadhiyeen oo yidhaahdeen dee nebi baa meesha jooga maya iyana way sii sheegayeen sidaa ogeed bay dhammaantood shaqo hayeen dhammaantood shaqaday qabteen maalan abibakar casharat lmubashiriin raggii ugu waaweynaa rag ka mida waxaa keenay abibakar baa soo islaamiyey oo nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam nabiguna uu soo horumariyay saxaabada nin waliba shaqada intuu garanayay buu qabta mid dagaal ka qayb gala mid hogaamiye dagaal noqda miyaa weligiin kutubta xadiiska ku aragteen can khaalidin khaalid bin waliid soo maydan maqal muxuu ku caanbaxay khaalidoo xadiis warinaya may maqasheen can khaalidin radia allahu canhu oo la lagama yaaba inaad aragto haddana cinda almuslimiin waa rajul macruuf ah cinda almuslimiin daayo taariikhda maanta bini aadamka istraatiijigada ee casaakirta khiadkiisii baa lagu dhigaa wax ka mid a ah. wixii uu ummadda u qaban karayay buu qabtay kuwii cilmiga bartay waxay ummadda u qaban karayeen bay qabteen kuwii tala garanayay waxay ummad ummadda marka qof waliba marka uu ku talagala inuu wax qabto way guulaysataa haddiise maalan diinta faafinta aad tidhaahdaan aw hebel iyo aw hebel baa mas-uulka ah dee diinta dadka inta kalena way sugayaan dee diini faafi mayso aw hebel intuu gaadhaya dadkii muslimiintaee soo islaamayay markuu saddex cashe nebiga la joogaanbuu baxayay dabeetana isagoo qabaail dhan wado soo islaamiyu keenayay dadka se iminka jooga afartan sanaad muslim ahayd weligaana qof maad keenin afartan sanaad muslim ahayd waayo adigu inuu xilkuba ku saarayay baanad rumaysnayn nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tilmaamaya dadka waxaa u khayr badan dadka u nafciga badan leh u waxtarsan waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka axaadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ey ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaaf ey bay wax tartay dabeetana appreciation waa waa la qiray wax tarkeedii fashakara allahu lahaa baa la yidhi ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay nebi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waktigu kua kooban yihi nebi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin uma badaa lahum min bacd ilahay wuxuu tilmaamayaa markay u caddaatay inaan waxba samaynin bay xukumeen ay xabsiga dhigeen muu odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baa ku jira nimanka wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala wadakla macahu sijna fatayaani qala axaduhuma inii araanii acsiru khamra waqala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'si khubza taأkulu طayru minhu nabi'na bitawiilihi ina naraka min almuxsiniin laba wiiloo ka mida dadkii xabsiga la galay ayaa u yimi riyo ay kusoo riyoodeen bay leeyihin noo fasir riyada waa la fasira waa cilmi la barto waana dhici kartaa riyadu sidii aad ugu riyootay practically inay yadiiba noqoto aan taawiil u baahnayn waa dhici kartaa inay mid taawiil u baahan tahay waa dhici kartaa in shaytaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay ba aanay wax qiimale ahay si kastaba ha ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen inaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahy waxaanu ku aragnaa qof waxtara oo ixsaan sameeya inaad tahay macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibuu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka waxtaraya wuxuu tijaabiyey inuu iyagana waxtaro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo yaal nebiyaa ku abtirsado dad tawxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala ah inu ka yimi dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani uu baahnaaye yaa saaxibaya saaxiibaya a arbaabun mutafariquuna khayruna min illaahi lwaaxid war ma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah keliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaaan samaytumuuha antum waaaba'ukum wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman kow waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradood iyo adduunkoodaba badbaadinaya mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorka aad u shaqayn doontaa kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubs anigoo sida oo shimbira ka cunayaan baan ayaan ku riyoodayna wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay islaamaan nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan rabaa inaan taa taabto waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye haweenanana god kale ku ridaa isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen dabeetana wixii oo mashkilada uu soo maray dee iyaga u sabab ahaa godkii baa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqorabaa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi oo istidhi wuu cararay waa marada ka daldallaacisay albaabkaa lagula kulmay dabeetana isagiibaa haddana la xidhan iyadoo laga markhaati kaca inaanu isagu waxba dhibin ayaa isagii la xidhay kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi maxay leeyihin qaaluu yaa ayuha alcasiizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadana makana inaa naraaka min almuxsiniin way u yimaadeen raashin buu siiyey haddana lacagtii ay siteenna wuu ugu daray waa soo noqdeen akhiiran markii uu walaalkood kala hadhay yaraa ayay waxay leeyihiin ninkaagan eh, talada hayaa wiilkan yare aabbo da-a buu leeyahy ee midkaayo ku bedel inaa naraaka min almuxsiniin ereygan baan ujeedaa marka ereygii labadii nin ee xabsiga la galay ee ku yidhaahdeen ayuu ku leeyihiin yuusuf walaaladii oo waxay leeyihin inaa naraka waxaanu ku aragnaa min almuxsiniin kuwa samafala inaad ka mid tahay dee waa ninkii ay godka ku rideen oo haddana weliba mar dambana waa ku been abuurteen oo markuu wiilka ka reebay waxay idhahdeen in yasriq faqad saraqa ahun lahu min qablu isagoo madaxweynaha boqor oo meesha taagan bay waxay leeyihin in yasriq hadduu yarkani waxaday mid ka horeeyo ay walaalo alla ahaabaa jiro tuuga waa isagan hortaagan ayay leeyihin mid hore tuuga baa jiray waxaasoo dhan umuu qabanin ee waxbuu tarayay saa ogeed baa walaaladii dhibta u geystay waxay leeyihin inaa naraaka min almuxsiniin kuwa xabsiga la galay waxay leeyihin inaa naraaka min almuxsiniin intaa waxa sii dheer nebi yuusuf isagoo xabsiga ku jira oo wax dembiyana aan gelin ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyooday ayuu yidhi riyada ha lay fasiro riyadii boqorka dadkii way fasiri garan waayeen adqaatu axlaam bay ku tilmaameen tan fasirkeeda garan mayna bay idhaahdeen kii uu yidhi bergii hore waad badbaadaysaayoo boqorka u shaqeeyaa xasuustay markii hore war boqorka arrinkayga u sheeg buu yidhi waxba umuu sheegin waa iska ilaabay laakiin iminka markii riyo lasoo qaaday buu xasuustay dabeetana wuxuu yidhi hallay dira aniga anaa yuusuf u tegaya ninbaa halkeer jooga xabsiga eh, oo riyada si fiican u fasiraye aniga hallay diro ninkii ninkiibaa yimi wuxuu leeyay yuusuf ayuha sidiiqu aftina fi sabci baqaraatin simaanin yaakuluhuna sabcun cijaafun wa sabci sumbulaatin khudrin wa ukhara yaabisaatin lacallii arjicu ila nnaasi lacallahum yaclamuun waxaanu aragnay toddoba boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yidhi toddoba sac oo naaxnaaxsan oo toddoba liitaa cunayaan iyo toddoba saabuul oo cagaaran iyo toddoba kale oo engegan riyadaa fasir buu yidhi waxaa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo oo ay wax gartaane haddii lagu xidho oo dowlad gaaleed ku xidho waa lagu yidhahda ra-iisul wasaare ama madaxweynihii baa riyooday oo riyada la rabaa in la fasiro oo aad weliba ogtahay riyadan inay ka waramayso dhaqaalaha wadankan iyo sida la yeelayo maxaad yeeli lahay adgaalhamartnagadaha nebi yuusuf muu odhanin war nimankan gaaleed ha iska madhaan ee uu riyadiibuu fasiray muu odhanin horta xabsiga iga sii daaya haddaad rabtaan inaan wax idinta muu gorgortamin xabsiga haddaan ka baxo un baan wax idiin samaynaya maku odhanin wuxuu taagan yahay anfacu nnaas inuu noqdo khayru nnaasi anfacuhum linnaas wuxuu u sheego wuxuu ku yidhi toddoba sano oo barwaaqaa ah idin soo mari doona toddobadaa ah wixii aa goosataan saabuulkiisa u daaya midhaha intaa cunaysaan mooyaane inta kale sideeda meel ku dhiga waxaa ku xigi doona buu leeyahay toddoba sanadood oo kaloo abaar ah oo toddobadaa sanadood ee abaartaa waxaa cuntaan toddobadaa hore wixii aad beerayseen baa la cunayaa sanad kalea ku xigi doona oo maxay ah barwaaqa ah oo nimankani laba toddobaadun bay u sheegeen sanadka dambe xaggu ka keenay dee haddii toddobay barwaaqo tahy oo toddobada ku xigaa abaar tahay ka ku xigaa waa inuu noqdaa barwaaq kale wuxuu odhan lahaa sideed abaara hadda soo maraysa maadaama uu yidhi toddoba abaara waxa macruufa sanadka ku xiga markaa inuu khilaafa hada sabca uu yahay nebi yuusuf wuxuu u sheegay shan iyo toban sannadood dhaqaalaha waddanka sidii loo maamuli lahaa shan iyo tobanka sannadood ee mustaqbalka ee soo socda iyo dhaqaalaha waddanka kan masar la yidhaahdo sidii loo maamuli lahaa u sharxay waxaan u sheegay dhibaatooyinkaa soo socda waxa lagaga baxayaa inay tahay toddobadaa sannadoodee hore kaydka ugu badan in la dhigto in yar oon la cuno mooyaane toddobada abaartee dambana kaydkii la dhigtay in lagaga baxo dabeetana sanad baa ku xigi doona waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynamaa xal wartaxal meel kasta uu dego ama se u tago qofka muminkaa ah inuu yahay qof waxtara abibakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu is yidhi iska hijrood ardil xabasha iyo meelunu kaco ka bax maka makuu ka baxa barkil khamaad meel la yidhaahdo markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo ibnu daqina ibnu daqina qabiil qaarra la yidhaahda oday caaqil suldaan uu u yihi waa qabiil gaaleed dabeetana abibakar buu wuxuu ku yidhi ayna turid ya abi bakar xaggaad ku socotaa abibakar baa wuxuu yidhi akhrajanii qawmi min hadihi اlbalda faana uriidu an asixa fi lardi faacbuda rabbi tolkaybaa isoo saaray oo maka iga soo saaray waxaan rabaa an asixa fi lard siyaaxada waxaa la yidhaahdaa culammadii hore waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay unuu cibaadaysto meel gaaraba aan ku soconin iska dhaqaaqun oo meesha aad aragtaba ilahay un ku caabudo meeshaas kaga tag abibakar wuxuu leeyahy maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo uun ilaahay dhulkiisa a maro oo aan ilaahay caabudo waayo tolkay baa isoo saaray u fiirso ibnu daqina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya wuxuu ku yidhi ina miluk laa yakhruj walaa yukhraj adigoo kale buu yidhi abibakarow nin tolkii ka tagana ma tihid nin la saarana ma tihid adna kuuma cuntato inaad iska tagto nin la saarana ma tihid waayo abibakar wuxuu ku leeyahay markaa fainaka tuksibu lmacduuma wa tasilu raxima wataxmilu lkalla wataqri dayfa watuciinu calaa nawaa'ib alxaq abiibakarow buu leeya adigu waxaa tahay nin dadka faramadhan aan waxba haysanin wax tara waxaa tahay buu leeyahay nin riximka iyo qaraabada iyo tolka xidhiid iyo xigaalba xidhiidhiya waxaad ahayd buu leeyahay qofka culus ee ama dayn ama mag ama wax loo haysto qof ka roga culayska waxaad hadlay buu martida qof soora waxaad ahayd qof ugu gargaaro dadka nawaaib ilxaq abibakar markaa wuxuu ku sifeynaya qof bini aadam oo waxtari wixii uu qaban jiro o inuu qabto waana nin mushrika ninkaasaa ku sheegaya yani abibakar wuxuu ahaa dadka dadka ugu anfaca badan leh ee bulshada keeda baahan keeda liita keeda culus keeda musaafirka ku walba waxtara si awgeed buu leeyay ninka qiimahaa leh ee bini aadamka sidaa wuxu taran nin la saaro maaha aniga ayaa ii magan tahay buu yidhi abibakar wuu soo celiyey makuu keenay isagoo iramadiisiina wata quraysh buu isugu yeedhay wuxuu yihi qurayshay dhegaysta abibakar waa magantay ciddii abibakar taabataanay taabtay carabtuna magantooda aad bay isugu ixtiraami jireen weliba markuu ninku yahay nin odayo reer ka taliya abubakar si buu maka ku yimi inkastoo markuu wakti joogay gurigiisa hortiisuu masaajid yar ka samaystay nin markuu tukado aada u ilmeeya buu ahaa dabeetana quraysh ba ka ishtakooto waxay yidhaahdeen intay ninkii u tageen abubakar dumarka iyo carruurta iyo dadka buu naga fitnaynaya halkaas buu maanta o dhan ku ooya qur-aan akrinaya dee dadku ninkan weyne ooya waa raacayaane gurigiisa ha gala bay yidhaahdeen hadduu doonayo inuu ku jiro magangelyadaada gurigiisa ha galo wuxuu doonaya ku sameeyo marka wuu u yimo wuxuu ku yidhi de abubakar waa lagaa cabanayaa anigana waxayn isku ogeyn inaad magantay tahay dee tolkaa inaad dhiftana kuwa gurigaaga iska gal abubakar wuxuu yidhi ama aan kuu soo celiyo magantaadi dabeetana wuxuu yidhi abubakar waradna magannimadaada iska qaado anuu mabda waan wadanayaaye eh. adiguna free baa tay maanta laga bilaabo xel kuma saara waxaan uga danleeya xadiidku waa dheeryahay laakiin anigu meeshaan ujeedaa waa maxay nin mushrikaba abibakar wuxuu uga markhaati kacaya caynkan xataa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaan mucjizaadkan badani ka muuqanin dadkii ugu horeeye islaama maxay ku rumeeyeen maalan dadkii ugu horeeye islaama waxaynu odhan karna khadiija ka mid ahayd markuu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam ee zamiluni zamiluni isagoo leh iddada iddada oo cabsanaya ayaa waxay tihi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaartay alle weligaa ku hoojin maayo waayo qof waxtaraad ahayd bay leedahay intan abibakar lagu yidhi in leeg bay ku tihi khadiijo waxay leedahay nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam oo le waan cabsanayaaba ama waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay waxaa tahay mid kaa waxaysan wax siiya ti qofkii qaraaba ah xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii martiya marti soora yacni bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saa daraaddeed ma suurtagal aha in ilaahay subxaanah wa tacaala uu kohoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nabiyullaahi moxamed noocuu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad wax waxtarabay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid a akhiro ha noqdood qofka naarta ka badbaadso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyay waxaa kamid mid ahaa wiil yar oo yahuudiya wiil yahuudiya wuxuu kamid mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay wiilkiibuu soo booqday dabeetana wiilkiibuu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistaybu wuxuu ku yidhi warayaa wiilow aslim war iska islaam wiilkii baa aabihii eegay markaa aabihii baa wuxuu ku yidhi markaa atic abalqaasim sala allahu alayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga alayhi salaatu wasalaam kunyadiisi dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nebigu wuxuu leeyahy alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yani nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegay ilmahaa yare xanuunsanaya ama wiilkaa xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxaa leenahay dadka in wax la taro oo weliba dadku waxtar waxay ugu badan ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamka dhan nicmada la jecliya wanaag iyo khayrka waxaa dhacay ilahay wuxuu qur-aanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta muminu suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo deganaa lama sheegin wax taytalo watay lama sheegin ilahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa lmadiinati rajulu yasca magaalada halka u dambaysa nin ordayaa ka yimi ninkan magaaladii uu joogay saddex rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan saddex rasuul rasuul baa la soo diray labaa la soo diray saddex baa lagu wixiiba waa waa beeniyeen adigu haddaad joogto me magaalo saddex rasuul loo soo diray oo saddexdaba la beeniyey maxaad yeeli lahayd inta inagu badan waxa dha ma nimanka rasuusha diidaaniga aqbalaya soa kaa un maad tirahdeen yani mas-uuliyad maad saarteen maadaama saddex rasuulba la diiday waxaad odhanahay dee meesha saddex rasuul la diiday mashaqa ka banaan laakiin ninkan ilaahay qur-aanka la akhrinaya ilaa qiyaami saaca qisadiisa waxa loogu qoray waa qof isku daya inuu mas-uuliyad qaado dadka anfaco isma odhanin saddex rasuul baa meesha joogee wuxuu gartay in isagana xil saaranyay ah ugu yaraan inuu dadka ku yidhaahdo war hooya nimankan raaca sababta ku raacisaanna waan idiin sheegaya wuxuu leeyahay itabicu lmursaliin war rususha raaca buu leeyahy oo waa maxay sababtu itabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun laba sababood ba u raaca buu leeyahy nimankani waxba idinkama rabaan marka hore bini aadamka had iyo goor hadduu is idhaahdo ninkan ay dhaqaalu kugu doonaya iyo kursi kugu doonaya iyo waxbuu waxbuu adiga kaa doonaya haddaad tidhaahdo waxaa laga yaaba inaad hore u raacin waasle ninkani dantiisu wataa marka wuxuu leeyahy warusushu marka hore waxba idinkama rabto waa mar marka labaadna muxuu ku tilmaamay wahum muhtaduun waa raaca qisada ma sharxayo laakiin waxaan uga danleeyay inta dambe ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca waa ka may aqbalin isagu tawxiidkiisii buu qartay wuxuu leeyahy anugu nimankaasi xaq bay sheegayaan waan raacay sa qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay siduu u fakerayay markuu dhintay aakhiro qabtay siduu u fakerayay baa ilaahay inoo sheegaya muxuu ka fakerayaa qiila dkhuli اljana baa ilaahay leeyihi waxaa la yidhi war jannada gal qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara li rabbii wajacalanii min almukramiin tolkii weli wanaag buu la raadcaynayaa wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaaye inay tolkay ogaadaan waxa nimco ilaahay siiyey saa dembigii uu igu dhaafay iyana ha islaamaane yacnii caqligu bini aadamku inta badan aarsa unbuu ka fekeraa waa kuwii waxaa kuu sameeya adiguna akhira u dir ninkan iyagoo la dilay oo gardarre lagu dilay oo saddex rasuul ay beeniyeen oo wuxuu ugu yeedhaya ay xaq ahayd oo gardarre lagu dilay haddana ayuu haddana wuxuu ka fakerayaa war nimankii yaa wanaaggaan helay u sheega iyaguna ha raacaane marka waxay tilmaamaysaa qofka mu'minkii inuu yahay dadka qof khayrka la jecel dadka qof raba inay wanaagga qaataan khayrka la jecel haddaba qof kastoo muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda hadduu yahay mid adduunyo iyo hadduu yahay mid aakhiraba dunida dadku wuxuu ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwooda ducafada saa loogu gargaari lahaa kuwooda jaahilkaasaa wax loo bari lahaa kuwooda aqoon-yahankaasaa loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo uu contribute gareeyo wanaagga ayay uma jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadamilmas-uuliya inaan isaga waxba saarayn qol kalena laga sugay inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana soomaalidu say hadda u badantay dad maqan oo aynan garanayn meelay ku maqan yihiin baynu sugaynaa waddankeennii iyo dalkeennii iyo dadkeenniiba inay hagaajiyaan innaguna waxaynu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas-uuliyadi saarayn ilaahina wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka ninkaa saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysanin mas-uuliyad saaranta xilisa saaray weliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa almadiina magaalada halka ugu dambaysa sifada ku yimi haddana ahayd qof mas-uuliyaddaa xambaarsan oo degdegaya ilahay wax calaamadan uma ye rajul wala tankiiriye rajulun baa lagu tilmaamay oo yasca nin ordaya unbuu ahaa waxaynu u baahanay markaa ayuha alaxiba dad wax tara inaynu noqono nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa daa inaad wax practicaloo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun nin baa nebiga u yimi sheeganaya dhib waxuu raacana inuu u baahan yahay dabeetana riwaayaadka qaarkoodna nebigaa yidhi bal riwaayaadka qaarkoodna nin kalaa yidhi mahma takuun nin baa wuxuu leeyahy war hebel u tag waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho nebigu waxba ma haya markaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ninkan inaanu waxba tari karaynin laakiin mu odhan in waxba ku tari karin maayo iska tag ee waxaa la yidhi bal hebel u tag waxaa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkiibuu u tegey dabeetna dantiisiibuu ninkii kale u fuliyey markaasaa nebiga loo sheegay nebigu wuxuu yihi man dalla calaa khayrin falahu mil ajri faacilih xadiidkii muslim man dalla calaa khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxaa loo tilmaamay waxbu ku weydiisto waxaa tihi waxba ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel siimer waa laga yaabaa inaad ninkaa ka heli karto mujarad waa tilmaamtay adu waxba maad bixinin tilmaamtaasi haddii ay guul keento nabigu wuxuu leey man dalla calaa khayri wanaag cidii dadka u tilmaamta falahu milu ajri faacili kii sameeyey baa damiti oo kii sameeyeyna ajarkiisii uu leeyahy adiguna ajar u dhigma kaa sameeyey ajarkiisii baad leedahay idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo qofka muminkii waa inuu naafic noqdaa waa inaad marka hore ka fakeraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd cali ibn abi aalib ayuu nebigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay khaybar meesha la yidhaahdo labadii maalmoodee hore waa la furan kari waayey wuu adkaaday dagaalkii maalin saddexaadii ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin ilaahay jeceliya ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono cali oo xanuunsan ayaa loo yeedhay nabigaa u daceeyo ku tufay waa bogsaday cali baa layidhi ciidanka hogaami dagaal buu gelaya haddaad janan dagaal geliso maxaad kula dardaarmi lahayd nimanku iya kaa baxsannin soo ma aha si fiican dagaalka u gal maya nebigu wuxuu kula dardaarmo fa wallaahi laan yahdiya la laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min an yakuuna laka xumru nacam wuxuu nebigu kula dardaarmay ilaahay baan ku dhaartee mid qurho ka mida gaaladaa in ilaahay soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan gelakiisa cascas yacni ina wadanka furataan oo haniimo iyo xoolo badan heshaan oo aad tidhahdaan gaaladiina waa laynay xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nebigu leeyahy mid ka mida inuu diinta qaato marka asalka qofka mu'minka xataa haduu goob dagaal joogo dadka laa maaha hadafkiisu hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha hadafkiisu waa dad intani inay faafto hadafkiisu waa inuu dadka naar ka badbaadiyo qof gubanaya hadduu kaa soo horbax maxaad samayn lahay qof dab ku dhagoo olalaya hadduu kaa soo horbaxo wax kale kamaad fakerteene koo waxaad ka fakeri lahayd maxay inaad baktiiso mays odhan lahay waa horta waa kaa gubanaya uu sii socdaayo jeebabka baadha balen wax kusii jiraan ka gaadhsii saacadda iyo wax ka fur yani mentalityga qofka muslimkii dhaqaalaha maaha dadkan inaad xoola ka hesha maaha mentalityga qofka muslimkii maaha dadku inay dhintaan mentalityga qofka muslimkii waxa dadku inay diinta gaadho inay dadku badbaadaan adduunkoodana badbaadaan aakhiradoodana badbaadaan sidaa ogeed buu nebigu wuxuu leeyahay qof quro kuu hanuunaa kaaga khayr badan inaad geel cascas hesho waan leenahay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu ku tilmaamay aabu axabu nnaasi ila llahi anfacuhum linnaas ama khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa alle ugu jecelya ka dadka ugu waxtar badan ama uu tilmaamay dadka waxa ugu khayr badan ka dadka maxay ugu nafciga badan leh ama nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya maalan ina allaha wamalaa'ikatahu waahla samaawaati waahla asamaawaati waalardi xata annamla fi juxuriha waxata alxuut layusaluuna cala mucallimi nnaasa alkhayr ilaahi subxaanah wa tacaala iyo malaa'igtiis iyo samada waxa degan iyo dhulka waxa degan xataa quraanjada godka ku jirta ama kalluunka badda ku jira waxay ku sallinayaan yacnii ilaahayna naxariistiisu siinaya makhluuqaadkuna ilaahay bay waxay u weydiinayaan maxay ilahay inuu dambigooda dhaafo u naxariisto calaa mucallimi nnaasi alkhayr qofka dadka khayrka bara ayuha alaxiba salaadii baa laadimay baan filaya soo koobayna waxaynu ku koobaynaa nolosha waa inaad contribution ku yeelataa nolosha waa inaad qof waxtara noqota nolosha maaha inaad qof dheeraada noqoto oo wuxuu cuno iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakeraya inaad noqoto maaha qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaanaa markaa waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida ambiyada ilaahay uu ka warramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkiibaaba inu anfici laani maxaynu gaal anfacnaa muslimkii muslim oo dhan ka kaalaye intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayaan anficeennu gaadhaynin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa inuu diinteenna ina fahamsiiyo inaga yeelo kuwii qumanaada dadkana qumanaanta ugu yeedha kuwa waxtara sida nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam in rabbi inaga yeelo وصلى اللهma على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين